dadkii lugta waa koryeelaa way buuxi salaata waa baneeyaa mawiir xaslin xasri la-aan daliilkan calaa jawaari sunati inti isa marxuga marxiga yani oo inaas yani oo sunna oo yani banaan yahay sunnadii lasoo wariyey dooxyaalkii oo hadaawat aan soo soo sheegnay asaani saxiixa kuhmideen mundar iyo ibn cuheyna iyo iyo kaleeta iyo iyo magaci ibn xabaan iyo taas yani daliil asanaan yahay nabiy sala allahu alayh wasalam masaxa waa masaxay nawaaqifey waxaa kamida ah, maa rawaa yani dulhum bin saalix an ibn jubayr an cabdillaahi an abi hureyra najaasi ahdaa linabiy sala allahu alayh wasalama waakii hadii yani najaasi waa lama kufra madow nabiga hadii aan uu soo diray nabiga waa la bistay markaa kabacda is qaatay marka alihima abu daaudaad sheegay waliyaana waliyun macnaha hadda waxaanay bilaabeysaa aksaamtii oo shanta ahayd maxaa ahaa jawaabtii sanadii maxaa lahirada ydid waxaa banaan intii axkaamoodu masxuuxusi aa banaan tuubo wmuqiimi ninka oo balasa geeyo waama waliilakan hawo maalin icawadii ay banaan tahay wahiy musaafiri musaafirkana waxay u banaan yahay alaaa alaatatan sadex alaaa alaatatan sadex oo min alayaami ayaam kamid ah binyaaliha habeenyaalkooda lala qabo hadayaalkooda la qabo min xamil xadai min tamaam xadai xadadka kaama harsigiisa laga bilaabo oo bacda labsigiisi bacdigiisii yajuuzu aan ka ogaani axkaamkiidi axkaamkii aan ka ogaani biyajuuzu waaye xubka inay siiyo oo lagu heo dhafo alcaada kol labadan iskala qofka inay siiye waa saar oo lamada lug asbaho alcaada ahaan amase masiirineysi kawayaalka camal oo hadda kaal kawayaalka hadda oo maqaadka lasubin waa saar intaas siiye من الحدث من تمام الحدث معناها وحوالي هديد او asaftiraan xalal fardiga ima an yuja oo in la siiyo oo macnaa lamadii lagu dhafo markaasi masaxi miyal dhaha ama masaxo masax markaa waxaa loo ogaada meesha inay jaa-is yahay rijiidu xugunka macnaha saan waay masxul kufi masixi rijiidu waxa ajiri waxaan ogaanay inaas waajib ahayn inaas kiraaha ahayn inaad sunan ahayn inaad xaaraan ahayn an ogaanay baradiisaasirata intaanaan ka ogaan xaaraana maahin waajibna maahin kiraahana maahin sunana maaha marka looma saxaayo maxaa tahay wudu uudka laasiga fi janaabati waxa looga saxaayo fi lwuduuci asdamaayahay laa gurfi janaabati janaabadii dhaqadeedi iyo baniina ijaalatu nijaasadii hulinteedii oo la dhaqaano kuma banaana waxaa loo masaxaayo ka loo masaxaayo maxaa sheegay inay weysa ahaado laa ayruhu weysa loo masaxaa mayne wax kale maaha sanidka markaas tiri yajuuzu waqad waxaa la arkaa inaas yajuuzu waxaa la arkaa is xaaraam naqdaa la arkaa inaas kuna asmaaya arkaa inay kiraa asnaqdaa la arkaa axkaamtii shanta ahayd be jawaabkii iyo afartii kaleba inaa bedelays marka laleeyahay wahada jibu waxaa lahi wajaba biqilati maayin biyo yaraanti ajri waa ugu jiiyaa istidaamatla istidaamatun aa waajibtaa wawajaba liqilati maayin istidaamatun aa waajibeysaa isaas istidaama daa'imigaa waajibeysaa laa lubsun likalati maayin laa lubsun lubsi magaajiyo likalati maayin biyo yaraan ajdeedii loola bidto mabanaa magaajibto istidaan macneedu waajib masalan waxa waaye wakti duhraa kalay wakti duhur aala jaari adeeni laabis aad tahay kufti aad tahay biyo yaraad haasataa oo yar hadii jiraahayd widyaan ku soo dhahaa lagahaan gacmakaan ku lahaa madaxaan masaxaa aan ku masaxaa aan ku masaxaa bihi masxus ma ku gaaraayo yani xubkii saxilkiisi ma gaaraayo ma gaaraayo hadii aad oh, walahaa ad jiraahidiyo oo xubka ad siitid waxaa ubaahaysaa markaas oo biyo ku yaraado biyaha ku yaraado waxaa ubaahaysaa tayamum aa ubaahayo waktigana waa galay istidaama bs yaa ugu jiraysa waajibeena saas waajib asa waajib oo ahaaday waktiga waa galay haddii tiraad magaciisii ilaad haatasid makuu deeqaayo ilaa luha aduu dhaqdis makuu deeqaayo marka laxufi male intaa markaa kabacdi dhaka kaliya kasoo baxsaada dhaqid male haddii siirtid oo dhaha dhahaa lugta adtiraahiyo biyo ma anfacayo oo walayahay dhaqid magalaayo markaasay rihma ogaanaysa waktigina waa gali waana baxuhaya wakaas istidaama waajibaysaa waajib waaye masala khubka markaa masal khubka waajib waaye raasilka lahiica ah hadaysaa sidaas waajibaa marka liqilati maain laakin laalibka liqilati maain bihaa yar ajligeedii loo qaato ma yani mawaajibo hadii waktiga afgaarin o manaa hada wati gaarin haday gaaro alawada hada wati gaado adi la gaaro waqtlcasri marka waqtil magrib ala gaari liaji kalata main laa yajibu lsulxi waala gaari markaa kabacdi waxaa istir yani ajri qof oo masaxo oo lculasabiyan ajrigeedi oo masaxo marka maya watiyaa jooga adi oo masax yani biyaha yani xufkii waa labisan tahay kaasu tuku xufki yani labiso biyaha yani biyahaada yara ahaan labiso xufka uqaado biyaha yar ahaan uqaado waktigana waasa oo yahay waa la gaari casr maqribki maya markaas maslaayo suuradii intaan الله min tamaam alxadai waa riwaayaysiin tamaam alxadai macnaha waxa waaye marka xadafka taam adka waysdan kaadibta xadas waa ahaa amran ictibaariin waayawaysiin marka hurdi hurdeena lagasoo bilaaba male marka hurdata kacdi intaasay qofkii waktigiisa waa dhamaaday inta bilaaba kow baya waktigaas bilaaba adoo waa la bas adoo la kuusan oo qofkii datay seexatay naaga ku taabatay xadisaa kaahimid markaasaa soo o markaas haddii muqun ahayd yoma leila waati afar saac akuu banaan inaa yani oo qisaas yati hijraad walba oo masaxlig inahayd salaata liyaali bilyaal aan bilyaali saas le waay marka xadadkaadi taam as oo taam as noqdo ku taabatay markaas kabacdi waa cibaad kaadisi istibraha inta jidkada uu dambayso aadhibc uu dambayso <coughs> markay dhamaato ko laga leeyahay darabka saas oo kaleeto way taabasina saas oo kale hurgadii saas markay iiga ah oy ad yani samaysatid ko markaasaa laleeyahay labasay khubsiga masaxa su banaanahaa basxu khubsiga ninka muqiimka waa banaanahaa basi hadafkiisi kaan basnaada bacdigiisi muqiimka yaamoo leyla musaafirka saddex aw maalin xadis maxaa ahay xadilaskarkaa la wadaa janaabba kuma jirte xeeb kuma jire xadilaskarki basi weysakaa ay dhacaan bacdi markaasaa koo laleeyaha masaxa markaas ku bilaaba yaan ileelaa markaa ku bilaabay maaha marki labasata maaha hadii ilaa weysa isaa waa ku so waxaa laga koo laga bilaaba tamaam alxadis leeyahay laysa masaafirin maafastaadan maseexani neefasa imaani madarageyni makaadin waxaa min tamaam alxaj yom walila min tamaam alxaj ilaah liya saas le waay hadii wasa burin usiga yani waa kasocda kow ma laleeyahay التوفيق حد ftadiis waxay bilaabaysaa min tamaam اxad mintihaa xadina waa cabiraan damaad l jib waa soo baxnimaan ahayn waajibkaas soo waajib marka la rahaayo masax alzul mutay marka waajib la rahaayo dawaadkii yani barjidka shan kasoo dhignay yani shan qeyb a laga dhigay yani axkamka walxaanood aan kasoo ogaani aanidi baabka xurm lkufi xurma masxlkufi ala ogaani hadday tahay jaa-iza hadday waajib yani waxaan ka ogaani xuunkaadi waxaan ka ogaani qabla muddat lmasxi haddana waxaan ka ogaani shuruuda masxi haddana yani qadarka oo asla qaadahaayo hadana sunadiisii kayfiyadiisii sunat lmashi inta kayfiyat lmashi يوسف على بدنه يوسف السنة ونعلم مباراة ما الذي يبدو لمتها وصح انتهى خمسة سنتي وحالي زيادة من فعله اللحكة خفت أولا مصحايو وحلو مصحايو باب كان وحط خوب ما لحكة كانت إلى غريب من فعله يدرأ waxa waaye intaas kafe hadda waxaan ka baxnay kii waajibka ahaa kale waa sheegnay kii waajibka ahaa waxaa lasoo yiri nin hadid aragtid oo magaciisii biyo ku dhacay adkumaashoo haayo adna qofkii ad maratay oo magaciis qodkiisa laga besan yahay haddii istiraahi yani lagaha dhah low haadhao iisalamaad istiraahi ninkaas oo biha kumaa sheegay kasoo bixiskiisii waa ku dhumahaa laakiin haddii masaxdid waa kidaalika waajib waay markaas in lala bisto qofkii la basuudiisii waajib waay masaxa markaas waajibaasna ahaa waajib haddii ay ku tahay aysaa taliisu wuxuufu carafani haddii yani oo waysa qabtay oo qofna kula degsan yahay waktigiisuu galay asraaid suud oo sax markaasi waxaa markaasi kaa tegaysaa arafuuuseeda kaa tagaa haddii masaxdiisle yani waa ka gaaraysa intaada jirka waa soo marteen waxyaalahaas waxaa kamid a ah nin oo baahal ku soo socdo oo adiga marka ergihiis hadii tiraahid qof ha marka gaaraysa haddii laakin marka ad suudisid waa ka gaari kartaa yaryahay balaaasheeg dunyadis yaryahay asuukaasi haay ilaa yani masaxasuukaasi laakin lkulakumaajahay nafkaasina masaxa yani inaad masaxatid waajib waaye waajib masiireysi matay mumeysid macaadi siirtid oo bi yar yaryahay waa sooran intaan waay maxaan kul waa sooranay hadda maxaad ahay wayjuuz waxaa banaan wayjuuz waxaa banaan o kulubedi weyka wasi weydi waxaa ku banaan waxaa ku banaan masxu kufsi ah faydiis waa banaan yahay masaxii waa banaan yahay filwuduuwkusiidu ku banaan yahay filwuduuwkudiidu ku banaan yahay fii uu ku banaan yahay hadday mari saalixa waxa loo masax ahaayo inaa ay tahay waysaga siideed uu ku banaan yahay ulow waysagaasay wuduu'a salisin ha ahaado masiid haadiga oo magaciisii oo dam xadadka ahaa weysiis ba ahaato bs waxaa layihaahaa ninka saadkasibniisu ah, waxawaaye sika musabaha waaye bs igeeda baada sibmaaday iyo ninka xadadkiisa sibmaaday daam xadad kuwaas waaye kuwaas ba ahaado oo siwa u banaanyahay masaxidisi lmuaymi waxoo masaxdaa yoma waliila والمسافرna وa ثلاثة أyام بlياlيهna من الحdث من تماaم الحdث حdثa ka la bilaabo بعda lbs بعda lbس المسح uma adoo masx afkii xadaran isoo xaadar ah oo jeeri dalka jeeri atamima macnaa lam yastawfi ma oosado mida kasafarin oo amasexa atamaas waa tamama masxa muslima walmasaxa adoo masaxdo oo uma bacday wataas in masax adoo masaxo xadaran usoo jeeyo adoo masaxdo uma bacdigeedi saafara oo safro waa tamamay masxa muqimin ninka muqiimka masaxiisi oo tamamaa muqiimkaasi walow caasiyan biislaam ahaado oo kucaasi ee kaamadiis haba ahaado walmusaafir sifan awiila saas oo qasiir wahuwa caasin bisafr asiya saas oo kale atama macnaha walam walam irsufa ma ofsado muddata safarin safarta muddadiisii safarta muddadiisii ma ofsado muddata masxu as yani yoma aloolaleys masaxahaa oo amas oo cakasa waa cagsiye macnaha daafara waa sifray uma bacdaeedii xadara waxa aqaama waa magaadi lam yastayfi wa oofsado muddata safarin safarkii muddagiina oofsado maxaa yeele usi waa ruksoo waaye ajiizi malkeyne arkasantii qaadood waxa waaye mahan samuc haddii samuc la suno waa la arkaa masaxa ah waa la suneeya alcaaridin caarid daraadii a loo suneeya hadda jawaabkii xuunka inta aan soo warna dhowrkana misaaliheenaaye insha allahu tacaala licaaridin waa loo suneeyaa macnaha kama la suneeyaa nafta ayaa maciisa masaxidii infiraadne abtaa agga masaxa ruuxaasi sharcigana ma jecla nafsi mana haboona marka inuu yani saa yeesho markaasi waxaa loo sameeyaa ninkaa si sharciga oo qabo alaw sameeyaa sharcigan waa ka dhigay yani daftadaasi inaad haato a sunna u ah ba haddii naftiisa ay diidaysa as arko oo masaxan asnacaayo isleeyahay asan dhaho maxaa aday masamadaasgeeya isleehaayo waxaas oorsadi sharci isnacaalo saa daraadeedi oo ma oola in asnaco waxaa loo suneeyaa yani nasnasaxboo maxaa loo suneeyaa naftiisi inay barato naftiisii ruksada sharciga inay barato maxaa yeele ruksada sharciga ilaahay ajiday yani maxaa xadiidkii ahaa in اllaha yuibu yuxibu an tu'taa rukasahu kama yuxibu an tu'taa cazaa'imahu ilaah waa jecel yahay nabigaa yiri yani rukastiisi in la qaato ilaah waa jecel yahay siis yani u jecel yahay cazaaim aan ahayn si loo qaadi hahay in loo qaato jecel yahay iyo in allaha tasadqa calaykum ilaah aso sadaqaati hadihi sadaqa sadaqadaana ilaah sadaqaysa wax kale sharciyaa lagu wada faatuu la imaada faqbaluu alaa iclamu ogaada yani sanaduu baraarua faqbaluu sadaqatuhu ilaahay sadaqalismi sadaqaysi waaye ogolaada duqsi ilaahina siiyi waaye sadaqa ilaahsa oo sadaqaysi waa ogolaada waa inta si salaat alqasrigi camal waaye salaat alqasrigi duqsi ilaahina siiyi waaye soonka la afuraaye oo kale ayaa soon musaairka safarka la afuraaye intaas camal waaye nafta in la baraa rabaa yani la yeesho waxaa suna markaasay suna ma aha yani inaa adi diraay adka dukharaa asartay dukasa waa dukharaa waa marka waa dhaha karaa lagu maxaan ka siidaa ma ah nafta in la baro aa suna ah waxaa suna ah duksadaas ilaahay na siiyey ina naftaan abarna suna marka masjid markaa maaa suna oo koray haddana karaahada naqdaa santaa kusoo sheegna santii axkaamaadka duruursiisa masax waa la kaxdaa markii masax samaysnas ahaa karaah takraahka socelcelinta marka la socelcelaya marka alcelceliya mar celcelinta markan karaaha takraarkiisa waa karaaha takraaha oo la qaada takraarkiisa masax marna xaaraama ahaa kami xaaraan basa hadaa hadii qofka jalki layd oo laga feelin hadus yahay makaar bakti makaar makaar yani naf bakti makaarkiisi oola laga deelin oo kuf la yeeshay xaaraam waaye maxaa yeele xaaraam waaye xaaraam waaye xaaraam oo ansaxeelin waaye xaaraamkaa lamay maxaa yl mansaxaayo salaadiisu masa waa masaxati mansaxi maayo maxaa yel xaaraan mansaxaayo xaaraan mansaxeyni ama sabeeli waayo dabaa laga soo dhacay kaasi kaasi xaaraan ansaxaayo xaaraan waana ansaxaa ama xariiraa laga yeeshay ninka hadii la nasto ama se aadam yani maqaarkiisii ama yani jaldi jaldi kalbin a laga soo geyey maqaarkiisi waas xayi maqaarkiisi بaadmi way an kuli yani xaalan ansaxeyn waaye salaad wa ansaxeysaa maa xurmatihi hadii maas yahay yani bayli xaalaan oo macasixa waxaa waaye ki oo magaciisa bayliga xaalaan macadamasixa kuwan kaleetaga jalbi salbigii leedki an la magdeynin kuwa kuli xariifka ragga hadinay masaha xuunkiisii maxaa sahay asaala ahaan jawaas oo marka ruxusta oo yani oo magaciisi oo oo safarka iyo yani xusta intaa ah. yani ruxusi sharciya labaatan iyo shan waaye hadda inta waxaa ku aruur sana oo malay ah siyeed camal afarti safar waaye bisafar siyeed waxaa waaye afar khaasa safarka dabuurka kutaaluqda masxul kutubi oo salaasa ayaamin aha iyo iyo asr salaadii salaadii la la gaadihay iyo jamcigii iyo fitr ramadaankii yani safarkii dabuulka ay haasi ku ah afarna caama waaye caama waaye akli mayta mayta la cuno safarka lagu cuno qadarka baahida buuhayso ad cuntid baktigii iyo naafila cala raaxilati yani raaxilada korkeeda iyo dugto iyo tarki ljumca iyo isqaat salaati bitayamum salaada ay kaaga dhacdo tayamumka afarka intaan waay يجوز نفس الخف نفس الخف banaan نفس الخف banaan maxaa waay nafs الخف الوضوء ay ku banaan tahay jawaabkii waa kana laysa fihi ku banaan hadda yani qasbigii laxaad qasbigii laxaad maxaa waaye waxa loo masaxahaayo kan loo masaxahaayo kan xagiisi loo masaxahaayo kan xagiisi loo masaxahaayo mansuuleegi waay mana xagee umasaxahaa waay xanudaylasootiyeedi badalin hanin anfasurijleeni fardi ilayhi wafi oo masxun calaa khufeyhi irsaadka magaciisa leehayo waa noocan irsaadaas jooga farduuriya rujleyni oo marka calaa khusayri calaa khusin intaas irsaadaas yajuuzu fi lwuduu'i waxaa banaan lilmudu yani mehel waa marka caayidi waa leeyahay wmuqiimi waxaa u banaan ninka oo muqiimka yawma waliila wayajuuzu wuxuu banaan yahay haddana limusaafiri ninka musaafirka alaaثata ayaamin maca layaaliha saddex maalin iyo xawayaalkeeda ويجوز يوم وليلة لواتي أفر شهر الوضاء على الوضاء ولجوز سد برين وحال لجوزة وحواي لواتي إلى المفتاح سد أعمال من لواتي أفر لواتي إلى المه معناها دو حاو كسيها وقتigii dhacday maanta lix saacaad ma sacatay ilaa lix saac dambe meel anta يوم خطوات لما الساعة تهويها يوم حدث هبلا مين فيها لكن حتى بس بس بلاوي هذا ما هذا بلاوي ما بلاوي بس هذا إيش بلاوي كمدة على بس بلاوي حدث كذا بلاوي السميت بلاوي هذا مدة تدح دي بريد يوم ليلي غير ما بلاوها يعني يعني مقيم في يوم ليلها وعام مقيم كان مدة يعني هذه سفر في سفر سفر kasgaaroonin muqiimka walow caasiba ahaadee liqaamatihi bisaska bilaawaa min tamaam alxadasi bacda lsin markaas yani kufka asbarto bacdigeedii oos masaxdo waxaas bilaabahaa yani mudda oos ku jiri karo oos wado karo oo masaxa u banaan waxa waaye markiis xadasa ka bacdi waaye haddasaas marka taam yaqdo waay sabcanta waay markaasas bilaaw ah dowlkii marka isdhamaadi waay waa kaadi marka isqaadiyo isdhamaysto markaasi amudagaso ileeysa sabci u dambeeyo hasis mutabri yahayni marasiri haya waxaad qaati dhagax waa istiraysaduu haya markas kaada dhaycid u dambeey markay godo markaas dhamaato markaas laleeyahay mudda saacada udawaaaa markaati mudada saa daqiiqadaas oo kaadaka go maata kaawa yani ama waa hurida hurda markaas kacdi ama ninkii waa mur dawoolna intii xadad la ahaayo dhananseeyena cajb ildahay waa taqaani hilaal maxaa galaay huriisi sukrigii yani waxaa galaayihii waxaa galaay yani naafti taawashadeedii dakarkaadii taagatid fii magaciisii aseexatid intaas kulli murdawo ka kabacdigiisii hurda markaa kasacdi kabacdi intaa kul markaas ka bilaabeysa markaas hurdi maan yahay markaa hurday kasacdi hay ma waa hurdi hadidkii maaha waa hurdi waa murdawowna alanaakuri waa waashay markaas kabacdi muddada waxay bilaabinaysaa yani marki taas yani bacdi tamaamkeedi bacdi tamaamkeedi hurdada tamaamkeedi iyo zinigi kuwaanigi yani taawashadii maka istaagatid dakarkaa taawatid urta halqadiisa taawatid hadda mana dhacdi intaas اتجاه المغلبة من الحدث من انتهاء الحدث حدث بعد وجود لبس هذا hadda waxaan ogaani aan soo ogaani meeshaan saasay hada hada intibaahi min annoom waayo marka siaadana marka hurda isu baraari waayo marka isbir dawalna marka mar dawalka iska baca marka islaata marka jidna samiirsado malo inta alxada intaas waayo ee marka saddex yani musaafir ahayd ama muqiima ahayd maxadatin iska joosi muddo dheer midama beri saddex beri shan beri walo beri walo waxay ka وhليt بلah ma fi xadثti xadثna waa macneed waa darteen ma fi waysa idaa burto ma fi waysa burto amudalkowlalihaa adii muqontiid waa malilah maalin calaati afar saac hadii musaafirtiid saddex awa saddex maalin tawaati lama saac yaa masaxa ku banayha iskusufatid aswaratid markid waysa qaadatid ba waa masaaxiisaan iska madafaysid inta waxaan ogaana hadda yani masaxa xooysi يجوز في الوضوء يجوز مسح الخف في الوضوء ممسوحا له وأغاني حتى يعني من تمام الحدث أنه من الحدث وحنك أغاني بدة المسح هذه مقيم هاي يوم الليل ما يتهي هذه مسافر هاي بدها وسدع مال بدها بإرماته هذه مليك خرسيس مركز مدد وإرماته هذا مقيمة مدد إلى يوم ليله ama labaatan afar sacdi kugu oday inay soo bilaawatay inta yani min alxadai ay soo bilaawatay qofka waa tiibaysaa